bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximahu llahu tacaala kitaabu jaamici dacawaat wuxuu u kitaab yahay kitaabkan dacooyinkii urursanaay oo jaamica ahaa oo nebigu ku duceysan jiray sala allahu alayh ali wasalam lana sunneeyo in lagu ducaysto baabu dacawaatin ducooyin caddaynteed ay u baab yahay ducooyinka oo muhimatin muhim ah mustaxabatin la sunneeyo fii jamiici alawqaati wakhtiyaalka dhammaantood iclam ogow ana garadanaa ujeedadeena bihada alkitaabi kitaabkan aan ka leenahay dikru dacawaatin dacwaad sheegitaankood weyaan ducooyin muhimatin muhima mustaxabatin la sunneeyo fii jamiici alawqaati waqhtiyaalka dhammaantood hayri mukhtasatin aan ku gaar ahayn biwaqtin waqti ow xaalin makhsuusin ama xaal gaar ah aan ku gaar ahayn waclam ogow ana hada albaaba baabkani waasicun baab waasic weyaan jiddan aad waasic u ah laa yumkinu aynan suurtoobaynin istiqsaa'uhu raacraaciisa walal ixaadatu in la koobana aynan suurtagelaynin bimicshaarihi toban marka loo qaybay halkiisa meel lama koobi karuu leeyahay laakinii ushiiru waan ishaarayaa ilaa ahami lmuhimi kuwa muhimkaa kuwa ugu sii muhiimsan min cuyuunihi oo yacni indhaha baabka ah waxyaabaha ugu muhiimsan uu sheegaya fa awalu daalika kaagaasi kan ugu horeeyo addacwaat almadkuuraatu fi lqur'aan ducooyinka qur-aanka lagu sheegay allatii akhbara allaahu subxaanahu watacaala alla ou sheegay bihaa ducooyinka uu ugu qabray can ilambiyaai nebiyaalka uu ka sheegay xaggooda salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim wa can alakhyaari iyo akhyaarti uu ka sheegay wahiya kathiiratun macruufatun kuwo badan oo la yaqaana wa min dalika waxaa ka mid a ah maa saxa can rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama wixii nebiga ka ansaxay annahu facalahu inuu sameeyey ow callamahu hayrahu heyrkii uu baray wixii nebiga isaga uu sameeyey dadkana uu baray yaa ka mid ah wa hada alqismu qeybkaani kahiirun jiddan mid aada u badan wa taqadama waxaa soo hormaray jumalun jumlooyin minhu kan ka mida fil abwaabi asaabiqati abwaabtii hore dhexdoodii kusoo hormartay wa ana aniguna adkuru minhu hunaa meeshan ayaan ku sheegayaa jumalan jumlooyin saxiixatan oo saxiix ah tudammu loo dumo ilaa adciyati lqur'aani qur'aanka ducooyinkiisa iyo maa sabaqa wixii hormaray wabilaahi tawfiiq qaala rawaynaa bilasaaniidi saxiixati asaaniid saxiixa waxaanu ku warina buu yiri fii sunani abi daawuuda watirmidiyi wannasaa'iyi wabni maajah can nucmaan bni bashiirin radia allaahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi adducaau ducadu huwa alcibaadatu isaga ayaa cibaadadii ah ducadu waa cibaada sababtay ku tahay maxay tahayna ducada qofku marka uu qalbi khaalisa ka ducaysanayo oo si saxa uu u ducaysanayo calaamad weeyaan ama xaqiiqo tusayso qofkaasi in awoodna uu ka beri yahay xeeladna uu ka beri yahay addoon isdulaynayana inuu yahayo rabbi wax ka rabo cibaadana macnaheedu tadallul iyo khuduucayba ahayd marka tadallulkii iyo khuduucii wuxuu kusoo xasilayaa oo ku imaanayaa ducadii ayuu ku imaanaya markuu gacmihii kor u taago oo ilaahay uu wax ka sugo farajkii oo rabbi uu baryo ducadii marka xaqiiqadeeda waxaa weeyaan in qofku uu isu dulleeyay allah subxaanahu watacaala muujiyana inuu ka beri yahay xeelad iyo awood ayb saasay marka ducadu cibaado macnihii cibaadadoo dhana iyada ku jiro tadalul iyo khuduuc qofku markuu ducaysanayana tadalul iyo khuduuc ayuu muujinaya ilaahay isu duleeyaa ayb faqiirtinimadiisuu muujinayaa alla qaninimadiisu ayuu markaa fiirinayaa ayb qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix nacam ducadii marka meel weynay ka joogtaa ilaahayna waa ka yidhi waqaala rabukum idcuunii astajib lakum qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix warawaynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin jayidin can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yastaxibu inuu sunnaynayo oo jeclaysanayo aljawaamica kuwa urursan oo wax walba koobaya khayr adduuniya khayr aakhiro min adducaa xaal ay ducooyinka ducada ka mid yihiin wayadacu aana ka tegi jirin nebiga maa siwaa dalika wax intaa kasoo haro yani nebigu wuxuu jeclaa inuu ducooyinkiisu ay ahaadaan ducooyin kooban oo aakhiro iyo adduun labadaba jamcinaya khayrkooda xamarka dadka ay qoraan ama ducooyinka dadka ay meelaha ku dhigdhigtaan iyagu ay alifaan takalluf iyo dherer iyo macnahoodoo yar ayaa ku jira laakiin ta nebiga ka soo aroortay waana gaaban tahay khayr adduunya iyo khayr aakhiro dhanaa ku wada sugan waana yani wax la xifdin karo aada u yar ayb alfaada marka laga tiriyo qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wbni maajah can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal laysa shay un shay ma jiro akrama cala allahi tacaala ilaahay korkiisa ugaga maamuus badan min adducaai ducada manilada ducadu kuu sheegaya marka qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam man sarahu qofkay farax gelinayso an yastajiiba allaahu tacaala ilaahay inuu ajiibo lahu isaga uu ajiibo cinda ashadaa'idi dhibka agtiisa waalkurabi murugyaalka agtooda falyukthir iducaaa ducada ha badiya fi rakhaai barwaaqada markuu ku jiro xadiidkana macno weyn baa ku jiro wuxuu leeyahay qofka jecel ducadiisa in la aqbalo marka shidada iyo dhibka uu ku jiro iyo murugta marka uu barwaaqada iyo raynraynta ku jiro ha badiyo ducada rabbi walidaalika ilaahi nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ducadiisii uu u aqbalay waxaa ka mid ahayd falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun ayuu ilaahay yiri haddii uunan ka mid ahaan lahayn dadka ilaahay u tasbiixsado oo rabbi baryo oo ilaahay nasaho hadduunan ka mid ahaan lahayn malaga nibirigaas calooshiisu ku jiri lahaa ilaa iyo qiyaamaha laga gaaro laakiin maxaa ilaahay ugu naxariistay markuu barwaaqada ku jiray buu rabbi ku xirnaa nin walbo marka aad barwaaqada iyo farxadda ku jirtid rabbi ha iloobin ducada baahidaada mar walba baahi baa ilaahay u qabtaa yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid marka baahidaada si fiican u muujiyo ilaahay waxaa ku caabudaa baahidaas inaa ilaahay u bandhigatoodan khalqi u bandhiganin markaas dhibaata markay kugu dhacdo addoon waxaa tahay wanaag lagu yaqaanay ilaahay waa kuu hiilinaya waana kuu gargaaraya ayb meeshaas marka waxay ahayd xadiidkii kalena wuxuu ahaa tacaraf ila allaahi fi rahaa yacrifka fi shidda ayb barwaaqada markaad jirto ilaahay isbar yani ilaahay isbar maxaa laga wada ilahay waa ku yaqaanayo yani ha lagugu arko oo ilaahay ha kugu arko ha kugu ogaado qof inaad tahay yani rabbi caabudaya shiddo iyo dhib markaad gashana rabbi isaga waaba ku aqoonsanaya waana ku yaqaanay awalba waxbuu kuu qabanaya markaas iyo wax allaale wixii aad rabto ayb qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can anasin radia allahu canhu qaal kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ducooyinkiisa ka ugu badan wuxuu ahaa allaahuma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar ilaahu adduunyada wanaagna sii aakhirada dhexdeeda wanaagna sii waqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeedana naga kori oo naga badbaadi zaada muslimun muslim wuxuu ku ziyaadiyey fii riwaayatihi qaala wuxuu yidhi wakaana kaana anasun anas wuxuu ahaa idaa araada an yadcuwa inuu hadduu doono inuu ku ducaysto bidacawaatin ducooyin bidacwatin yani dacaa bihaa oo ducaysanayay ayb iyaduu ku ducaysanaya faidaa araada an yadcuwa biducaain dacaa bihaa fiihi duco haddii uu rabo ducadaabuu ilaahay ka baryaya faida araada an yadcuwa biducaain haddii uu rabo inuu ku ducaystana ducooyinna dacaa bihaa fiihi ducooyinkaas tan ayuu ku dhex darayey dacaa bihaa iyada ayuu ku ducaysanayay fiihi fi ducaai ducadiisaas dhexdeeda qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni mascuudin radi allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana yaquul marka ducadii hore allahuma aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar waa duco jaamica oo adduun aakhira labadaba kulminayso ilaah adduunka wanaagnasay aakhirada wanaagna-say cadaabka naga kori bis waxa loo dadaalayaba maxay tahayna in wanaag la helo xumaanta iyo shartana ilaahay naga koriyo intiina waa ku jirtaa ducadaas gaaban ayay ku jirtaa xagga alfaada marka laga fiiriya aadka u gaaban ayb qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh wali wasalam kaana yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray allaahuma inii as'aluka alhuda waltuqaa walcafaafa walghinaa ilaahu waxaan ku su-aalanayaa hanuun alla ka cabsi dhowrsanaan deeqtoonaan aan ka deeqtoonahay addoommada dadka allaahuma inii asaluka alhudaa hanuun de hanuunku waa sacaadada waxa uu ku xiran yahay ayb allaana bixiyo oo qalbiga ku abuuro dadka waxbay ku tustusi karaan laakiin qalbiga in lagu abuuro ilaahay unbaa awoodda iskala samayn kara watuqa alla ka cabsi oo yacni malaka iyo awood waajibaadka qofka uu ku fuliyo xaaraantana uga dheeraado walcafaaf dhowrsanaan wax allaale waxa xun u ka dhowrsanaado ayb hadday noqon lahayd yani ictiqaad xun hadday noqon lahayd yani bidcooyin hadday noqon lahayd macaasi haddii ay noqon lahayd xaaraantii ayb oo dadka xoolahoodii iyo wixii lamidka ah walghinaa hodantinimo deeqtoonaan ilaah u siiyo waxaa weyaan marka ayaan ku su-aalanayaa waxay tahay dadka waxooda inaan ka maarno ayb waa duco jaamico iyadana khayr addunya mid aakhira kulminayso qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can taariq bni ashyam alashjaciyi alsaxaabiyi radia allahu canhu qaal kaana arajulu ninku wuxuu ahaa idaa aslama haddii uu soo islaamo callamahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu barayay asalaata salaada uma amarahu wuxuu amray an yadcuwa bihaa ulaa'i alkalimaat uma amarahu wuxuu amraayey an yadcuu inuu ku ducaysto bihaulaai lkalimaat kelmadahan allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso ilaahu i hanuuni ilaahu i caafi fitanka iyo dhibka iga caafi warsuqnii ilaahu i arsuq qalbigayga arsuq oo waxaad ku arsuqdaa waxyi badankayga arsuq risqi xalaala ku arsuq sidaanuu bari jiray nebigu qofkii soo islaamo sidaanu bari jira ducadani marka waa liahamiyatiha ahamiyada ay leedahay darteed wa fii riwaayatin ukhraa limuslimi can daariqin anahu samica anabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiguu maqlay waataahu rajulu nin baa u yimid faqaala yaa rasuul allah kayfa aquulu sidee baan dhahaa xiina as'alu rabbii rabbigay markaa wax weydiisanayo qaala waxauu yidhi qul waxaa tiri allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii sidaas dheh fa ina haaulaai kuwaani tajmacu laka waxay ku ururinaysaa dunyaaka wa aakhirataka adduunkaagi iyo aakhiradaadii bay ku ururinaysaa gaabantahallaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii khayr aakhire iyo adduunba iyadaa ku ururinayso قال qaala warawaynaa fiihi can cabdilaahi bni camrin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal salam allaahuma yaa allaahu allow musarif alquluubi quluubta midka gedgediyow sarif quluubanaa quluubteenna gedgedi calaa daacatika daacadaada ku gedgedi sidaanu iyadana nebigu uu dhihi jiray sal allahu alayh waali wasalam iyadana muslimaa wariyey dadka qulubtooda way gedgadoonaysaa qalbiga waxaa qalbi loogu bixiyaba <clears throat> taqalubkiisa iyo gedgadoonkiisa sidaasaa layiri marka maadaama sidaa qalbigaaga aad waxba u haynin dhibee dheef midna inaa ilaahay bariso alla a ku xirnaatid qaala waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sal allahu alayh ali wasalam qaal tacawaduu billaahi ilaahay magangala min jahdi ilbalaa balada dhibkeeda ka magangala wa daraki shaqaa dhurdarsiga iyo ayaan darsashada iyo nasiib xumada haleelkeeda inay idin haleesho ilaahay ka magangala wa suu lqadaa qadaha kiisa yani dadka dhibaayo ayb ilaahay ka magangala washamaata marka suu lqada marka laleeya laba in la fahmo xumaanta maxay ku jirtaan qadarka uu ilaahay qadaraya iyo ficilka alla uu samaynayo qadaraya miyay ku jirtaa mase waxay ku jirtaa wixii makhluuqa ahaaye samaysmay makhluuqay ku jirtaa xumaanta ama ficilka ilaahay xumaan maba le oo qofkan ilaahay khayr iyo shar labadaba isaga qadaro sharta oo alla qadaraya marka ilaahay subxaana wa tacaala xikmad iyay ku dhisan tahay wax allaalana wuxuu doono ilaahay inuu sameeyo xikmadna ay ku dhisan yihiin laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun isaga marka ficilka alle marnaba ma xumaado laakiin waxa xun waxaa weeyaan wixii abuurmaya samaysmay maalan tusaale haddaan soo qaadano ayb qofka gaalka ah oo kale ama ibliis ibliis makhluuq weeyaan sharta asaga ku jirta laakiin abuuristii ilaahay subxaana watacaala iyo adduunkeenidii oo alla ibliis adduunyada keenay wax xun ma ahan taas maxaa ficil alla waa ficil alla yaa abuuris allana maba xumaata marka laabudda in la kala saaro khalqiga iyo makhluuqa khalqigu wax xumaan kuma jirta maxaa yeele sifo ilaahay leeyahay makhluuqa laakiin iyagay sharta ku jirtaa wa shamaatati cadowga farxiisa ayaan ilaahay ka magangala cadowgaaga hadoo farxo macnaheedu waa maxay adaa dhibaato ku sugan sooma wa fii riwaayati can sufyaan anahu qaal fi lxadiii halaathun saddex ayaa xadiidka dhexdiisa ah wazidtu ana waxaan ku daray waaxidatan mid laa adrii ma ogi ayatahunna toodii ay tahay jahd اlbalaa darak shaqa suu اlqada shamaatat اlacdaa saddex waayuu yiri xadiidka midaan ku dara midaana ma ogi la adri ayatahuna miday tahay wfii riwaaya oo hilmaamaa laga yaaba wafii riwaayatin qaala sufyaan ashuku anii zidtu waaxidatan minha waxaanba ku shakinaynan mid aniga ku ziyaadiye ku daray qaala waraweynaa fi saxiixayhimaa can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal l slam yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray allaahuma inii acuudu bika min alcajzi ilaah waxaan kaa magangelayaa cajzi cajzi maxaa laga wadaa marka awoodba inaad u yeelan weyso inaad wax wanaagga samayso walkasali wahsi ayaan ilaahu kaa magangelayaa kasalkuna waxaa weeyaan qofkii waa awoodaa waxaan inuu sameeyo laakiin ma samaynayo labaduba waa dhib midna waxaa weye inaad wixii aad og tahay iyada khayr in lagu gaarayo haddana awooddeedii lagaa celiyey waa dhibaato qalbiga waa murugoona murugtaas cadaab wa ah. midda labaadee kale waxay tahay kasal kasalkuna waxaa weyaan wixii awood waa u leedahay maanta haddaad istaagto waa qaban kartaa laakiin ma qabanaysi leexleexasho iyo meelo werwareeg unbaa ku jirtaa maalan kasal waa midaasne waa iyadana wixii wanaagsanaa haddana in awood lagu seed qaban weyso waa indha xumo waljubni fulaynimo waa cudur qalbi ah fulaynimada amase waxaa dhici karta inay wax badan ka hor istaagto khayr iyo wanaag oo hadhow marka u meel xun aado walharami gaboobid duqnimo dadka dhigto adigii nolol fiican kugu jirin walbukli bakhayltinimo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa waacuudu bika min fitnati lmaxyaa walmamaat nolosha iyo geerida fidnadeeda ayaan kaa magangelaya wafii riwaayatin wadalaci dayni ayb deynta adeegeedan ilaahu kaa magangelaya waqalabati rijaali iyo ragga inay iga adkaadaan qultu dalacu dayni shidatuhu weyan adeegiisa wa hiqalu xamlihi culayskii xambaarkeeda culayskiisa walmaxyaa walmamaatuna alxayaatu iyo almowtu xadiidkan marka ibnulqayim sidiisa waxuu dhahaa hal qaacida isticaadooyinka markuu ka hadlaayo kitaabkiisa badaaculfawaaidka wuxuu yidhahdaa nebiga duco isticaadooyinkiisa iyo alla magangelkiisa markii la fiiriyey shar unbuu ilaahay ka magangeljiray shartuna waa laba wax unbis wax saddexaad ma leh imaa aalaamun aalaam xanuuno cuquubaad yani iyo imaa asbaabuhaa ama iyo cuquubada sababkii lagu gaari lahaa labadaas markaad aada u fiiriso waxaa arkaysaa marka nebigu waxa uu alla ka magangelaya waxay tahay ama waa ciqaab ama waxaa weyaan asbaabtii keeni lahayd ciqaabkaas hadda cajziga iyo kasalka iyo jubniga iyo bukliga waa asbaab ciqaab keena soo intaas ciqaabay keenaan bukli haddaad baqaysho xaqi ilaahay kugu lahaa xaqi dadka kugu lahaay waa lagugu cadaabaya sooma waa sabab cajiga iyo kasalkuna waa la mid waajib baa lagugu lahaa waa ka wahwaasate waa cuquubo adoo awoodaba inaa ka wahsate haddii aadan awoodinna hade markaasoo kale qofka wanaagsan qalbiga waa waxbuu kamanaya wuxuu leeyahay war awoodaan helina dadkii waa ku dhaafay intaas marka waa xanuun qalbiga gaaraya wa bika min cadaabi lqabri wa min fitnati almaxya walmamaadna cadaabuulqabri waa cuquubadii hadaa u fiirsato marka imaa cuquubaat wa imaa asbaabu alcuquubaat ayaa nebigu uu ilaahay ka magangeli jiray qaala warawaynaa fii saxiixayhimaa can cabdilaahi bni camr bn alcaasi can abi bakrin asidiiq radia allaahu canhum anahu qaala lirasuuli illahi sal salam nebigu wuxuu ku yidhi callimnii ibar ducaaan adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadeyda qaala waxau yidhi qul waxaa tiraa allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kathiira ilaahu naftaydaan dulmiyey dulmi badan dulmi badan marka la yidha annaga waxaan u qaadanaynaa nin dembi badanoo kabaa'ir ku dhex jiro sidaas laakiin maaha waxaa marka laysdhihi karaa oo abuu bakar dulmi badan si u sameeyey meeshaas marka waxaa laleeyahay dulmigu nin iyo mansilada uu taagan yahaa dulmigiisuna la ekaanaya daba abubakar isaga hadda wax dulmi ku ah naftiisa yaa laga yaaba anaga inaanan dulmiba u arkaynin ee dulmiga ha u qaadanin zino iyo tuugnimo iyo daddilid iyo kaasaan hadda anaga haddii dulmi la idlaaqa kaasaan u naqaana marka abubakar nin hadda zino iyo dulmi iyo daddilid iyo daddhicid ku jira ma aha xaasha ayb laakiin isagoo kale heerkiisa qofka taagani naftiisu markuu la xisaabtamo wax unbuu arkaya inuu ka gaabinayo iyo waxyaabahaaswaxyaabahaasuu marka dulmi u arkaya uu xoogaa ka gaagaabinayo nin walba marka kullu axadin dulmuhu bixasabihi iyo bimansilatihi ayb ibnu taymiya xadiidkan yani ducadan kitaabu ka alifa risaalo walaa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga maahan cid kale dunuubti ma dhaafto waa tawasul ilaahay baa lagu tawasulaya inuu keligii dembiga maadaama aad kaligaa dunuubta dhaafto fakfir lii ilaahu ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika xaggaaga ka ahaaday warxamnii ii naxariiso inaka anta alkafuur raxiim duco gaaban oo haddana jaamica ah qultu ruwiya waxaa la weriyey kafiiran bilmuhalathati wa kabiiran bilmuwaxadatina waa la wariyey waqad qadamnaa waxaan soo hormarina bayaanahu kan cadayntiisa fii adkaari salaati ayaan kusoo hormarin fayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula addaaci midka ducaysanaya inuu yidhaahdo kahiiran kabiiran yajmacu baynahumaa wuu jamcinaya sidaana hore waxaan u sheegnay alimaam ibnulqayim talfiiqa adkaarta looma ogolo inuu yidhi lanna maxaa yeele haddaad tiraa kahiiran kabiiran waxaa soo baxayso suuro nebiga uusan kuba qowlinba waxaa kasoo aroortay nebiga inuu kaiiran yiri kabiiran inuu yiri waa kasoo aroortay laakiin inuu isku daray ma hayn adkaartuna waa tawqiifi in laysku daraa laga fiican wahaada ducaau ducadan wain kaana haba ahaadaba warada fi salaati salaada dhexdeeda inay kusoo aroortay haba ahaatee fa huwa xasanun nafiisun saxiixun waa mid wanaagsan aada u qiimo badan saxiix ah fayustaxabu waxaa la sunneeyaa fii kulli mowdinin meel walba waa lagu sunneeyaa waqad jaaa fii riwaayatin waxaa ku timid wafii beyti inuu yii gurigayga ducaan ku dhex akristo ducada mar walba waa la rabaa in lagu dadaalo qaala warawaynaa fi saxiixayhima can abi muusa alashcariyi radi allahu canhu can inabiyi sal allahu alayh waali wasalam annahu kaana yadcuu wuxuu ahaa inuu ku ducaysanayo bihaada ducaai ducadan allahuma akfir lii khatii'atii wajahlii waisraafii fii amrii wamaa anta aclamu bihi minii allahuma yaa allahu allow ikfir lii ii dhaaf khadii'atii gafafyaalkeyga gafkeyga wajahlii jahligeyga waisraafii xadgudubkayga fii amrii aniga arrinkeyga aan ku xadgudbo qofku maslaxadiisu naftiisa waa ka dhuminaya shaydaanku waa ka dhuminaya ayb arinkiisiibaa marka laga yaaba ayaa waxaa dhacaysa marka gaboodfal ama quluw inuu ku sameeyo wamaa anta aclamu bihi minii waxa aad ilaahu adigu aad tahay mid igaga cilmi badan aniga marka haddii rasuulullaahi maxamed oo dunuubtii dembigiisii hore kii dambe kulli la dhaafay uu sidan leeyahay oo uu isu arkaayo waajibkii iyo shukrigii ilaahay ku lahaa yacnii inuu aad u guto ou rabo annaga xaggee joognaa marka ahlu israaf aan nahayo yacni dad marka arrimahoodii ku xadgudbaayo oo dembi badan ayb wamaa anta aclamu bihi minii wamaa wixii anta adiguba aclamu aa tahay mid cilmi badan bihi maagaba ku cilmi badan minii aniga igaga cilmi badan allaahuma ya allahu allow ikfir lii ilaahu ii dhaaf jiddii dadaalkayga wahazi lii ayb kaftankayga wa khaaii gafkayga wa camdii waxa aan kas u sameeya khaa marka waxaa isagoo qofka aan u kasaynin ou sameeya wa camdii kaskayga oo kullu daalika kaagaa dhammaantii cindii agteyda ah allaahuma yaa allahu allow ikfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormariyey wamaa akhartu waxaan dibdhigay wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclantu waxaan muujistay iyo wamaa wax anta adiguba aclamu bihi minii aad tahay mid igaga cilmi badan iga og adoonku marka wax uunan ogeyn oo uu dembi geysto hilmaamaya jirta ilaahay laakiin meel ugu qora axsaahu llaahu wanasuuh ilaahay wuxuu leeyahay marka alla waa kooday iyago addoommaduna waa inoobeen anta almuqadimu ilaah waxaa tahay midka cidduu doono hore u dhigo wa anta almuakhiru midkaad doontana dib ayaad u dhigtaa ka digdhigaa tahay wa anta calaa kulli shayin qadiir shay kastaana mid awoodo yaa tahay ducadan qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sal allahu calayh waali wasalama kaana yaquulu fii ducaa'ihi wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min shari maa camiltu waxaan sameeyey shartiisa wa shari maa lam acmal waxaanan samaynin shartoodana ilaahu waa kaa magan gelayaa qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana min ducaai rasuuli illahi sal l salam rasuulka ducadiisa waxaa ka mid ahayd allaahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatika ilaahu waxaan kaa magangelayaa nicmadaada zuuliddeeda inay iga zuusho yacni wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada wareegitaankeeda caafintaada inay iga wareegto wa faj'ati niqmatika niqmadaada yani musiibadaada inay ikadiso wa jamiici sakhatika caradaada dhammaanteedaan ilaahu kaa magangelayaa asbaabihii iyo iyo cuquubaadkii labadaba iskula jiraan meeshaan ilaahay laga magangelayo qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can zayd bni arqam radia allaahu canhu qaal laa aquulu lakum idin dhihi maayo ilaa kamaa kaana rasuululah sal slam yaquul ilaa sidii nebiga uu dhihi jiray kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasali wاljubni wاlbukli wاlharami wacadaabi اlqabri waa soo marna intaan allaahuma aati nafsii taqwaaha ilaahu nafsadeeda alla ka cabsigeeda sii wasakiha ilaahu dahir anta khayru man zakaaha adigu waxaa tahay mid dahiro kan ugu fiican anta weliyuhaa weligeedii baa tahay kii maamulayay wa mowlaaha mowlaheedii abuurayna waa ta iska lahaa allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelaya min cilmin laa yanfac cilmi aan anficaynin waxba wamin qalbin laa yakhsha qalbi aan khushuucaynin wamin nafsin laa tashbac naf aan dhargaynin wamin dacwatin laa yustajaabu lahaa iyo duca aan la aqbalaynin ducaad jaamic ah waa midan cilmi aan wax anficin waxaa ah weyaan inaad waktigaaga ku dhumiso cilmi aan sidiisaba naafic ahayn bidaatihiba ayb sixir iyo wax jinniyo kale qofka inuu barto ayb ama cilmi cilmulkalaam iyo wax lamida oo diinta uga hor imaanayo shaki gelinayo ama cilmigii naafica ahaa isaga inaad adiga ku camal fali weyso ood la imaan weyso wixii intaad barata aadan ku camal camalfalin waa dhibaato waa baas iyo dhib qalbigu hadduunan khushuucinna jawaarixdii daacan ma ka imaanayso waa in horta qalbiga la islaaxiyo wamin nafsin laa tashbac naf aan dhergeynin naf aan dhargeynin marka waxay tahay waa naf xirsi iyo dadaal un ku jirta inay wax uun lee hesho bis oo aakhiradeedii waxa aan fiirinaynin wmin dacwatin laa yustajaabu laha qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can caliyin radia allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sal slam rasuulku wuxuu igu yidhi qul waxaa tiraa allahuma hadinii wasadidnii ilaahu hanuunii ilaahu itoosi wa fii riwaayatin allahuma inii asaluka alhudaa wasadaada qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can sacdi bni abi waqaas radia allaahu canhu qaal jaaa acraabiyun nin reebaadiya yimid ila nabiyi buu yimid sal salam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu callimnii kalaaman aquuluhu hadal aan dhaho ibar qaala waxau yihi qul waxaa tira laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira alxamdu lilaahi kaiira subxaan allahi rabi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim qaala fahaaulaai haaulaai lirabbii kuwan rabbigaybaa iska leh famaa lii aniga maxaan leeyahay qaala waxau yiri qul waxaa tiri allahuma kfirlii warxamnii wahdinii warsuqnii wacaafinii shaka raawi ayaa shakiyey fii wacaafinii buu ku shakiyey soo hormartay qaala waraweynaa fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radi allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay allaahumma aslix lii diinii ilaahu diinkayga hagaaji diinkayga io hagaaji alladii diinka oo irxamkallah alladii diinka oo huwa cismatu amrii arrinkayga magangalkiisu uu yahay tiigsanayn magangalayo wa lii dunyaaya ilaah dunyadeeda io hagaaji allatii fiiha macaashii noloshayda dhexdeeda ay ahayd adduunka aan ku noolahayo noloshayda dhexdiisa ay ahaatay ilaah io hagaaji wa lii ilaahu io hagaaji aakhiratii aakhiradeeda allatii fiiha macaadiin noqodkaygu ou ahaaday wajcal ilxayaata nolosha waxaad ka dhigtaa ziyaadatan mid kororsiimo ka dhigle aniga i ah fii kulli khayrin khayr dhammaantii dhexdiis iyagu ah nolosha aan noolahayn mid khayr un ku ziyaadsado ilaahu igaga dhig wajcal ilmowta geeridana waxaad ka dhigtaa raaxatan raaxa igaga dhig min kulli sharin aan uga raaxaysto haday shar iyo waxaa imaanaysana ilaahu iska kay oofso qaala warawaynaa fi saxiixay albukhaariyi wamuslimi can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula llahi sal salam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma laka aslamtu ilaahu adaan kuu hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wacalayka tawakaltu ilaahu adaan ku tala saartay wa ilayka anabtu ilaahu adaan kuu soo laabtay wa bika khaasamtu adaan kuu dooday allaahuma innii acuudu bicizatika ilaahu cizadaadan magangelayaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahan an tudilanii inaa idhumiso yaan kaa magangelaya min an tudilanii anta alxayu baata ilaahu allihii noolaa baata aladii laa yamuutu aan dhimanaynin waljinnu walinsu yamuutuun jin iyo insina waa dhimanayaan allahaas nool in lagu dhego waay oo isaga la hoos galo oo isaga markaa yani la caabudo lagu caabudo weliba duco in la baryo qaala ayb qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi wanasaa-iyi wbni maajah can buraydata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l salam samica rajulan nebiga ninbuu maqlay yaquulu dhahaya allahuma innii as'aluka biannii ashhadu annaka anta allahu laa ilaaha ilaa anta alaxadu samad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad faqaala wuxuu yidhi laqad sa'alta allaha tacaala ilaahay baad su'aalatay bismi ladii magacii alladii magaca oo idaa su-ila bihi haddii wax lagu weydiisto acdaa alla uu siinayay wa idaa duciya bihi haddii lagu baryana ajaaba uu ajiibay wa fii riwaayatin laqad sa'ala allaha tacaala ilaahay buu su-aalay bismihi alacdam magaciisii weynaa buu ku weydiistay weynaanta badnaa qaala tirmidiyu xadiidun xasan waxaa laga qaadanaya marka meeshan in magac alla marka la baryayo waxaa lagu tawasulaa oo ilaahay loogu soo dhowaadaa oo lagu baryaa asmaadiisa wanwanaagsan ninkan marka asmaada alle sifaatka alle buu ku tawasulay ilaahay ay ugu soo dhowaaday qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda wanasaa-iyi can anasin radia allahu canhu anahu kaana maca rasuulilahi sal slam jaalisan wuxuu ahaa nabiga maciisa inuu fadhiyo warajulu nina yusalli uu tukanayey uma dacaa waa ducaystay allahuma inii asaluka biana laka alxamda ilaahu waxaan ku su-aalanayaa adiga inaad ammaan leedahay laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahane almanaanu allihii gallada badnaa badiicu samaawaati waalardi waxaa tahay midka samaawaad amaamuday oo abuuristeeda meel aan ka fiirsanin walardi dhulkii abuuray yaada aljalaali walikraam allah weynaanta iyo maamuuska u saaxiibka ahow yaa xayu yaa qayuum allah nool makhluuqaan makhluuqanoo dhan danahoodana u taagan nafsadiisana u taagan faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi laqad daca allaha ilaahay buu baryay bismihi alcadiim magaciisii weynaabuu ku baryay alladii idaa duciya bihi ajaab haddii lagu baryo uu ajiibayay waidaa su-ila bihi actaa haddii wax lagu weydiistana uu siinayay qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda wاtirmidiy wاnasaa'iyi wbni maajah bilasaniidi الصaxiixati can caaishata radia allahu canha ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yadcuu bihaulaai alkalimaat kelmadahan buu ku ducaysanaya allahuma inii acuudu bika min fitnati الnaar wacadaabi الnaar wmin shari اlghinaa wاlfaqri ilaah waxaan kaa magangelayaa naarta cadaabkeeda fitnada cadaab waa lagu ilaaqa ayb naarta fidnadeedan kaa magangelaya wacadaabi naari naarta cadaabkeedan kaa magangelaya wa min shari alghinaa hodantinimo sharteed walfaqri faqri shartiis hinahana shar buu leeyahay oo waxaa laga yaaa ninku markuu ilaahay caafimaad iyo xoole wax walba isugu daro inuu ku qooqo oo ku kibraba meel xun la aado faqriguna dhibuu leeyahay ninkii faqri taabta waxaa laga yaabaa xaaraan iyo xalaal inuusa u aaba yeelin ayb waxaa laga yaaba inuu marka kumanaan qof u dilo liajli fakriga aad adiga ka baxdid darteed so fidna maaha markaas qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ziyaad bni cilaaqata can camihi wahuwa qudbatu bnu malikin radia allaahu canhu qaal kaana nabiyu sal l slam yaquul nebigu wuxuu dhihi jira allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min munkaraati alakhlaaq akhlaaqteeda la inkiray walacmaali acmaasha tooda la inkiro walahwaai ahwaada waxaa nafta jeceshahay mideeda la inkiro qaala tirmidiyu xadiidun xasan ahwaada munkarka ayaan kaa magangelay ahwaa fiican ma jirta dabcan laakiin yani waxaa weyaan ahwaa ilaahay kitaabkiisa kuma sheegin ay yidhaahdeen bacdi salaf ilaa iyadoo la edaynayo oo la caynayo maahan qaala tirmidiyu xadiidun xasan akhlaaqda marka middeeda xun wax la inkiro qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda wtirmidiyi wanasaa can shakal bni xumaydin radia allaahu canhu wahuwa bifatxi shiini waa la kordhigo almucjamati la dhibiceeyey walkaafi kaaf qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah callimnii ducaaan duca bar qaala waxa uu yidhi qul waxaad tiraa allaahuma inii acuudu bika min shari samci ilaahu waxaan kaa magangelayaa maqalkayga shartiisa wamin shari basarii aragayga shartiisa wamin shari lisaanii carabkayga shartiisa wamin shari qalbii qalbigayga shartiisa wamin shari maniyii shahwadeyda manideyda sharteeda qaala tirmidiyu xadiian xasan meeshaa marka waxaa qaadanaysaa marka adigii jirkaagii in si xun meel xun uu aado oo shar kaaga timaada ilaahay ka magangelaysa leanna sharta maadadeedu waa naftaada ama shaydaan qaala warawaynaa fi kitaabi abi daawuuda wاnasaa bisnaadayni biisnaadayni saxiixayni can anasi radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam kaana yaquul allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa min albarasi barasi cudurka qofka jirka dhanla cadcadaada isaga dhan wljunuuni waali wljudaami judaam wasayi staam cudurada kuwooda xunxun ayb zamankan marka cudurada kuwooda xunxun aad bayba u badanaya waxaan la garanaynin iyo waxbaa imaanaya marka ilaah in laga magan galayo ayb ayb xadiidkan marka uu leeyahay biisnaadeyni saxiixayni can anas waxaa laga fahmayaa xadiidka ayb madaaruhu anas inuu ku wareegayo laakiin xadiidka madaaruhu cinda abi daawuud wanasaa'iyi waxaa weeyaan calaa qataada qataadahaasu marka anas ka werina qaala warawaynaa fiihimaa abu daawud iyo nasaa-i dhexdooda waxaanu ku werinay labadooda kitaab can abilyasar alsaxaabiyi radia allaahu canhu huwa bifatxi lyaa ya-doo la kordhigo almusanaati la laba dhibiciyey taxtu hoos laga laba dhibiciyey wasiini lmuhmalati iyo siintii la dhibic tiray ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yadcuu inuu ku ducaysanay allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min alhadmi meel inay igu soo dumo god ama dhismo iyo waxaa inay igu dumaan wa acuudu bika min ataradii ilaahu waxaan kaa magangelayaa inaan shalwado taradigu marka waxaa weyaan buur inaan ka dhaco ama meel dabaqyo aan kasoo dhaco inaan marka aan taroormo ama aan yani shalwado oo aan yani meel ku hoobto ku halaagsano wa bika waxaan kaa magangelayaa min alqaraq maashood walxaraq gubniin walharam duqnimo intaasaan ilah kaa magangelaya ayb haramka la sheegayana waa qofka inuu isaga waxba qabsan waaye maskaxdiisii xawaastiisii kulligood ay isdhimaan wa bika ilaah waxaan markaa si xun inuu u dhinto wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelaya an yatakhabatanii shaydaanu shaydaan inuu igebi dhaclaysiiyo yani shaydaanku intuu iga qaalib noqdo oo markaa shaydaan igalo oo adba meel ii tuurtuuro meeshuu rabo cinda almowt geerida agteeda weliba geerida agteeda ugu daran shaydaankii khaatimadu kaa dhumina markaas ilaahan ka magangalna oo qofkii markuu sii dhiman rabo intuu wax u sheeg wax tuso tuso tuso ku dadaanaya si uu u baadiyeeyo oo ninkaas khaatimada ay uga xumaato marka taasu ilaahay ka magangelayaa wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa an amuuta inaan dhinto fii sabiilika jidkaaga anoo ku dhex jiro mudbiran anoo cararayo daba jeediye isagoo muqbil haddii uu dhinto sii jeedo soo soo jeedo waa fiican ayb waman yulim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiahu wa bika ilaah waxaan kaa magangelaya an amuuta inaan dhinto ladiiqan anoo lay qaniinay bahl waxay qaniineen hada lafdu abi daawuud weyan fii riwaayatin lahu walqami murug ayaan kaa magangelaya riwaayana saasay ahayd qaala warawaynaa fiihima bilisnaadi asaxiixi abu daawud inasaa'i waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min aljuuci baahi fainahu bisa dajiicu fainahu baahidu bisa waxaa baas lahaaday addajiicu midka ay la jiifto baahidu kay la seexato ayaa baas lah kala markaa waacuudu bika waxaan kaa magan galay waxaan kaa magangelayaa min alkhiyaanati khiyaano fa inahaa khiyaanadu bisat ilbiaanatu ayb biaana saaxiib hoosaad waday hoosaada baas lahaaday almaqsuus bidamihi iyada waa tan marka marka faqriga baahida dhibbay keenaysaa khiyaanaduna dhibay leedahay khiyaana qofka ay la saaxiibto qofa xun waay qofka ay la saaxiibto baahina waxyaaba daran bay ku kalafi kartaa ayb wabilaahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina mxamedi wala ali